بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات كنتن إيكو سورة الروم مرورا على ختامها إلى آيات كوبية طبعا سورة اللقمان وحاينو دنبيسي مركي روبك الدعي أولا برواقيسي أو ضدكي فرحين فانظر بل إيك ilaa asaari raxmatillaah ilaahay raxmadiisa raadkeeda eeg siday dadku ugu farxayaan kayfa siduu yuxyi larda dhulka u nooleeyey oo abaarta uga bi'iyey bacda mowtaha intay dhimatay kadib ay abaar ahayd ina daalika allaha sidaa yeelay lamxyulmowtaa kuwa dhintay ka soo noolayn weyn wahuwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulli qadiiru ka karan weyn walain arsalnaa haddaan dirro riixan dabayl mufrad hadii laga cabiro waa dabayl cadaaba riyaax hadii laga cabiro waa tabaysha raxmada in arsalnaa haddaan dirro riixan dabayl oo faraawuhu zarcigii ay arkaan musfaran isagoo boorobayo sii qalalaya la dalluu waxay ahaanayaan min bacdihi min bacdi lisfiraari qalalidaa kadib yakfuruuna kuwa gaalooba fa inaka adigu marka nabiylahi maxamed laa tusmicu ma maqashiin kartid almutaa kuwa dhintay yani qalbiga uguma shubi kartid walaa tasmacu ma maqashiin kartid asumma kuwa dhagahala ee ducaaa dhawaaqa idaa wallow markay jeedsadaan mudbiriina iyagoo jeedsaday alla subxaana wa tacaala dadkii markii roob la siiyo barwaaqaysanoo beertii u baxday haddii dabayl cadaaba uu alla ku diro oy arko sharcigii booro noqonaya markaaba gaalnimay bilaabayaan allihii sidaa yeelaybaa haddana idiin soo celin doono dhihi maayaane gaalnimay bilaabayaan marka wax dhintay sida waxa dhintay iyo wax dhagalo oo kaasii jeeda aadan waxba umaqashin karayn aadan gaaladan waxba umaqashin karayn bay ka dhiganta wax dhintay iyo wax dhagalo oo kaasii jeeda oon farahaaga arkaynin saadan wax umaqashin karaynin iyaadan gaaladan wax umaqashin karayn marka caaisha radiallahu canha iyadu waxay aaminsan tahay aayaddan isagoo daliishan wax dhintay inaan waxba maqlaynin nabiy llaahi maalintii beder markii dhowr iyo labaatan ino oo quraysh waaweyne ah ceelka lagu guray yuu nabigu sultaagu yidhi ma hesheen wixii alla idiin balan qaaday anigu waan helay cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuulallaahi waa baktiya miyay ku maqlayaan markaasuu nebigu kama maqli ogidine wayna jawaabayn marka aayaddan iyo taaha wax dhintay wax ma maqashiin kartid marka la leeyahay ruuxdii baa lagu soo celinaya marka lala hadlayo la su-aalayo marka almowtaan waxaa le kuwan qalbigoodii baa dhintay sidaad wix jasadkiisii dhintay aadan waxu maqasiin karayn yaad kuwan qalbigoodii dhintay aadan waxu maqasiin karayn maqasiintu waa maqasiin ay maqlayaan o aqbalayaan ruux dhagalo oo kaasii jeedana ka waran oo haddaad faraha u taagtaagta aan ku arkayn iyo dhaqdhaqaaqaaga midna aan arkayn walain arsalnaa haddaan tiro riixan cadaab dabayl cadaab waa kaynu nidhi mufrad hadii cabiro riix waata cadaabka riyaax haddii la cabirana waa tan raxmadda dabayl cadaaba ah haddii aan dirabu alla yidhi fara-oohu zarcigii ee arkaan musfarin isagoo booroboorobayo intay cagaarkii ka ba-ay sii qalalaya la dalluu waxay ahaanayaan min bacdihi min bacdi lisfiraari booroboorowgaa kadib yakfuruuna kuwa gaalooba marka sidaa darteed fa inaka nabiyulahi maxamed laa tusmicu ma maqashiin kartid oo ma fahamsiin kartid almutaa kuwa dhintay kuwan qalbigoodiba walaa tasmicu ma maqashiin kartid asumma kuwa dhagaha lah adducaa dhawaaqa idaa wallow markay jeedsadaan mudbiriin iyagoo jeedsaday marka sida kuwa dhagahale ayna waxu maqlayn iyo kuwan xaqa uga dhagabeele amaa anta adigu matiid baa nabiga lagu yidhi bahadilcumyi kuwa indhala ku hanuunin karo wadada ku riga matiid can dalaalihim baadidooda in tusmicu maa tusmicu ma maqashiin kartid ilaa man mooye yuminu rumeeyey baayaatila aayadaha iyaga rumeeyey oo fahum iyagu mukhlisuuna daacadahoo hogaansan nabiga waxaa lagu yidhi wax dhintay waxma maqasiin kartid wax dhagala wax ma maqasiin kartid oo gaaladu xagga qalbigay wax dhintay oo kale ka yihin qalbigoodii baa dhintay sidii wax dhagala bay yihiin oo xaqii ma maqlayaan kuwa indhala dalaalka kama hanuunin kartid oo qalbigoodu indhabeelay adigu muminiinta diyaarka xaqa o baad maqasiin kartaa baa nabiga lagu yidhi caleyhi salaatu wasalaam haddana waa sidaas oo kale dadka xaqa qaataay waa dadka qalbigoodu furan yahayn indhabeelin wey wamaa anta adigu ma tihid bahadil cumyi kuwa indhahala ka hanuunin kara ma tihid can dalaalihim baadidooda ka hanuunin kara in tusmicu maa tusmicu ma maqashiin kartid ilaa man mooye yuminu biaayaatina ayadaha iyaga rumeeyey oo fahum muslimuuna hogaansamay marka marka la leeyahay nabiga marka qaarkoodna nabigu waa haadin weyn waa hanuuniye meesha lama hanuunin kartid baa layidhi nebigu wuxuu haadi ku yahay wadadu tusi dadka xaqu u sheegi laakiin qalbiga uguma ridi kara hanuunka allahuma qalbiga hanuun ku ridi kara allaahu alle alladii allaha wey khalaqakum idin abuuray min dacfin daciifnimo idinka abuuray wax daciifa min shayin dacfi uma jacala wuxuu yeelay min bacdi dacfin daciifnimo kadib quwatan awood uma jacala wuxuu yeelay min bacdi quwatin awood kadib dacfan iyo washaybatan ciro yakhluqu alla wuxuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono wa huwa alle alcaliimu ka og weye wax walba alqadiir oo kara dacfi baa laydinka abuuray caraa laga soo bilaabay dhacaan yaroo makaanka ku dhacay buu noqday waa dacfi in yaroo xinjiruu noqday waa dacfi in yaroo hilibuu noqday waa dacfi lafa iyo waxaa loo yeelay hilib waa dacfi markuu soo dhasho waa daciif ilaa intuu sakiirka yahay markuu qaangaadh ku dhow yahay weli waa sii daciif markuu qaan gaado oo ilaa sideed iyo toban gaadho xoog iyo dhalinyaranimo yuu markaa gaadh waa quwo kadibna wuu daciif markuu lixdan ka dhaafo dhulkuu ku dhici waa daciif wey allah sidaa yeelay rumeeyaa la leeyahay ee sidaa heli kare wax walba samayn kara wey intaasoo dowr idin soo mariyey allaahu alle aladii allah wey khalaqakum idin abuuray min dacfin daciifnimo idinka abuuray candhuuf idinka abuuray caruur yar idinka soo dhigay uma jacala yeelay min bacdi dacfin daciifnimo kadib quwatan awoodo dad waaweyn oo shabaab ah oo xoog badan idinka dhigay uma jacala yeelay min bacdi quwatin awood kadib dacfan daciifnimo iyo washaybatan ciro oo idin gaboojiyey yakhluq maa yashaa wuxuu doonu abuuraa intaasoo yuu idin soo mariyey alle wuxuu doonu abuuraa intaasoo dhan buu idin soo mariyey wahuwa alle alcaliimu ka og weye alqadiiru oo wax walba kara yoma taquumu saacatu saacaddu markay timaado markay istaagta wey waa markay timaado yuqsimu lmujrimuuna dembiilayaashu waxay ku dhaaran ma labisuu inaanay nagaanin kayra saacatin saacad waxaan ahayn kadaalika sidaasay kaanu ahayn markay adduunka joogeenna yufakuuna kuwa loo leexiyo u been abuurta sababay ahay markii qiyaamaha lasoo bixiyo waxay ku dhaaranayaan saacadu baabanu adduunka joognay qolyaa waxay leeyihiin nafkada hore nafkatu sacir yaa afartan cisho yaa cadaabun qabriga laga joojin markaasay gamayaan man bacana min adina waa markay leeyihiin qolyaha sidaa ku fasiray markaasay leeyihin oo saacadu baaban joognay laakiin me waa adduunyada adduunyadii baa la yaraano waxay ka wadaan waxna looma sheegino dee xuja naguma ogmin bay ka wadaan in yarun baan adduunyada joognay cid wax noo sheegtay ma jirto xujaba naguma ogmin waxba maanaan aqoonin bay ka wadaan markaysaa leeyihiin adduunka markay joogeen saanbay beenaalayaal ahayn siday aakhiro beenaalayaalu yihiin waba adduunkana beenalayaal u ahay taan bay la tegey muminiintuna siday adduunka rusheegayaalu yihiin bay akhrana rusheegayaal u noqon waa labadaasaa isbarba socota wayowma maalin taquumu saacatu saacaddu ay istaagto ay timaado yuqsimu lmujrimuuna dembiilayaashu waxay ku dhaaran maa labisuu inaanay adduunyada ku nagaanin hayra saacatin saacad keyrkeed wax yar kadaalika sidaasay kaanuu ahaan yufakuuna kuwa loo leexiyo oo xaqa looga leexiyo beenaalayaala waqaal aladiina kuwi waxayna uutuulcilmi cilmiga siiyey oo muminiintii iyo malaa'igtii iyo ambiyadii ah waliimaani iimaanka la siiyey laqad labistum waad ku nagaateen ardada fii kitaabillaahi ilaahay xukunkiisa ilaa yowmi lbacdi ilaa maalintii laidin soo bixinayey maalintii laidin abuurayy maalintii laidin soo bixinayey intaasaad ku nagaateen ardada intaasaad ku nagaateen ilaa yowmi lbacdi oo maraad nooleydeen oo dul joogteen iyo maraad gudaheeda ku fahaadaa kanaynu taaganahay dee yowmulbacsi weeyaan walaakinakum idinku kuntum waxaad ahayn laa taclamuuna kuwaan saa wax u garanay kuwii cilmiga la siiyey waa muminiinta iyo ambiyadiiyo malaa'igta waxay leeyihiin waad nagaateen ardada ama gudaheeda ku jira ama dusheeda jooga eh fii kitaabillahi ilaahay xukunkiisa oo loox maxfuudkaa isku qoraydeen ilaahay siduu xukumay baa sida ah ilaa yowmi albacsi intaasaad ku jirteen haadaa ymbai waa ymlbaxigi aad beeni jirteen kan waa la taagan yahay maanta bayuur baa idin haysay ka dhigan tahay laakiin waxba ma idaan ogeyno si kasta haddii wax laydinku sheego caqlidaawayaal baad ahayd oo cilmilyaal baad juhalaad ahayd bu alla leeyahy waqaala aladiina kuwi waxay yidhahdeen uutuulcilmi cilmiga la siiyey oo muminiinta iyo ambiyadii iyo malaa'igta ah waliimaana iimaanka la siiyey laqad sabistum ardada waxaad ku nagaatee fii kitaabillahi ilaahay xukunkiisa ilaa ywmi lbacdi ilaa maalintii lays soo bixinayo ardada maraad dul joogteen iyo maraad gudaheeda ku jirteenba fahadaa kan yowmulbacdi waa maalintii isa soo bixinta walaakinakum idinku kuntum waxaad ahaydeen laa taclamuuna kuwaan waxba ogeyn baad ahaydeenoo jaahiliina jahliga maxaa la yidhaha ruuxa aan alla aqoonin baa jaahila layse alcilmu bikasrati riwaaya cilmigu intaasoo kitaab baan akrisay aha laakiin nuurin yadachu llahu fii qalbi man yasha waa inu qofku alla yaqaan waa caalim wey qofku markuu alla yaqaan fa yowmaidin maalintaa laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey macdiratuhum cudurdaarkoodii ay sheegtaan saasay naga noqotay walaahum yusactabuuna lagana xaal qaadan maayo xaal qaadashada mataqaana laga raaligelin dalbi maayo na raaligeliya la dhihi maayo istictaab waxaa luqada carabta la yidhaha xaal iga qaata marka laga xaal qaadano xaalku waa wixii ruuxii kuu cadhaysnaa aada siisa ku bogsiisa wey marka maalintaa wax rilagelinoo laga rabaayo ma jiro wax cudurdaaroo laga aqbalin ma jiro wax rilagelinoo laga aqbalin ma jiro maalintaa way dhammaatay maalintaa waa nin iyo camalki maalintaa wey waa nin iyo camalki fa yoomaydin maalintaa laa yanfacu ma anfaco aladiina kuwii dalamuu dulmi cudurdaarkoodii ma anfaco saasay naga noqotay saasuu wax ahayo wax wax noo sheegaan weyne ma anfacayo lahum yustactabuuna lagana raaligelin dalbi maayo laga xal qaadan maayo allah wuxuu leeyahay waaba hawshii way dhammaatay walqad darabnaa waan cadaynay linaasi dadka fii hada alqur'aani qur-aankan kariimka ah min kulli masalin tusaale kasta oo caqli ah yaanu cadaynay walain ji'tahum haddaad ula timaado biaayatin mucjizad layaquulanna waxay dhihi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in antum ma antum idinku ma tihdin ilaa mubdiluuna kuwa baadil sameeya yaala mooy allah wuxuu leeyahay qur-aankan kariimka ah cidda cudurdaar uma reebin waa la cadeeyey w meeshii waswaas ka iman lahaa oo dhan waa la cadeeyey xaqii oo dhan baa la cadeeyey wax walba waa la cadeeyey qur-aanka kariimkaa meesha waxaa ku hor taala qur-aanka kariimka meelaan ahayn caqiidadaada ha ka qaadan meelaan qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga ahayn caqiidada ha haddaad nabilahi maxamed mucjizad ula timaado markay leeyihiin sidii ambiyadii hore ma mucjizayd keentid naaqatu saalix iyo ushii muuse iyo cadma waxay dhihi ma garaabeene baadil wadayaal baa tihiin bay dhihi idinkan muminiinta iyo nebigiina oo baadil wadayaal saasay idin dhihi lahayn waa dad jaahiliina walaqad darabnaa waxaan u cadaynay linaasi dadka fii hada qur'aani qur'aankan min kulli masalin tusaale kasta oo caqligala maslka waxaa la yidhaha masalada cajiibka ah masal la yidhaahda walain jiita haddaad ula timaado biaayatin mucjizad layaquulanna waxay dhihi alladiina kuwii kafaruu gaaloobay in antum maa antum idinku ma tihidin nabiyulaahi maxamed iyo kuwii la jirayo in antum maa antum ma tihidin ilaa mubdiluuna baadil sidayaal may wax kale ma tihidin baadil sameeyayaal may wax kale ma tihidin kadaalika sida kuwaa qalbigooda loo daboolay yuyabbacu llaahu alla u dabalay calaa quluubi aladiina kuwii quluubtooda laa yaclamuuna waxba aan ogeyn sida kuwaa nabiga la jooga qalbigoodu u daboolan yaho wax galayaa jirin yaa qof kaste oo aan waxba ogeyn qalbigiisu u daboolan yaho cilmiba magalayaba marka macneh waxa weeye shay haddii laguu sheego markaaba ha qaadane markaabana ha ka hor imane u fiirso oo faham oo wuxuu yahay iyo wuxuu yahay iyo calaamadihiisa laakiin marka horeba ha kula boodin marka horebana ha qaadana wy waxaas halayna soo hordhigan kadaalika sidaa aan u daboolnay kuwaa hore quluubtooda yusbacu llaahu alla u daboolay calaa quluubi ladiina kuwii qalbiyaalkooda laa yaclamuuna waxbaan garanay marka nabiga maxaa lagu yidhi fasbir sabir ina wacdallaahi ballanqaadka alle xaqun xaq wey gargaarka adaa heli doono alla kuu ballanqaaday dhibaato kasta ay ku mariyaan ku sabir yayna ku fudaydinin aladiina kuwii laa yuqinuuna waxba an yaqiinin fudaydinin magaran waa ruux intay dhibaata haysato sheeko loo sheekeeyo fududaado iska raac yacni dhibaatada ku haysa yayna ku fududayninoo ha habaani ama hadaladan ay ku sheegayaan ha u garaabinoo waxba ha u garaabinoo ha u tanaasuli yayna ku fududaynin waa sida yani caqligayna kaa qaadin wey ayayna ku fududaynin waa sida macnaheed fasbir sabir baa layidhi nabiyullaahi adkayso dhib kastaoo ku haysta dacwada u adkayso maxaa yeelay ina wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaq weye adiga unbaa guusha heli doona walaa yastakifanaka yayna ku fudaydsanin yayna ku harawsanin yayna ku fudaydinin aladiina kuwii laa yuqinuuna waxba aan yaqiininin yana ku fudaydi suuratu luqmaan magacaasay leedahay suuraddu ninkaa luqmaan la yidhaahdo oo xakiimka ahaa nabi ma ahayn xakiim buu ahaa ninkaasaa loogu magacdaray waa suuraddii soddon iyo koobaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa soddon iyo afar suuraddu waa maki gebi ahaanba waa maki culimada qaar baa yidhi saddex aayadood oo meel dambe ku jira yaa madina qaar baa li waa maki iskaga da luqmaanna ee cashirka dambe uu ka bilaaban doonaayo qolada noobaha la yidhaah buu ahaa noobaha nooba waa meeshan xalaaib ee masar iyo sudan udhaxaysa isku haystaan dadka degan waa dad madmadow weeye qoladaasuu ka mid ahaa marka dee wakti nabi unbuu la wakti ahaa kolleyba nabi unbuu la wakti ahaa marka w markaasaan arki doonaa aliflamim wuxuu ula jeeda allah garan tafsiir ma hayna laakiin waxaynu leenahay marka la akriyayo sida qur-aanka kale ajri looga helo yaa looga heli oo nabigu waa kii yidhi xaraf qur-aankaa aqriya toban goor baa loo laabay walaa aquulu aliflaamim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamimun xarfun soddon maxasanaad heli aliflaamim tiraa mid kalena waa kaan ku dari jirayo carabtaa lagu careeyayo quraanka aankan kariimka ahe nabiyullaahi maxamed loo keenay xuruuftan aad taqaanaan alif iyo mim iyo ra iyo babu ka samaysan yahay carisoo kale la kaalaya tilka taa qiimaha badani aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisii weye kitaabkii alxakiimi ee muxkamka ahaayen wax khalada lahayn muxkamku wax khalada male wey ama alxakiimi xikmadda u saaxiibkaa mid walba lagu laqban karaa waa kitaabkii xikmad ahaayen wax khalada lahayn hudan hanuun weeye iyo waraxmatan raxmad lilmuxsiniina kuwa samafala kuwa samafala waa kuwe aladiina kuwa yuqiimuuna salaata salaada ooga wayuutuuna zakaata zakadana bixiya wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum iyagu yuuqinuuna yaqiiniyey ulaaika kuwa noocaasihi calaa hudan hanuun bay ku sugan yihiin oo min rabbihim rabbigood ka ahaaday wa ulaaika kuwaasina hum iyagu almuflixuuna kuwa guulaysta wey tilka waxaa la yidhaha ishaara baciida la yidhaha marka shayga la ishaaraya hadduuna fogeyn shayga sharaftiisay ku tusin tilka taa lagugu soo dejiye qiimaha badan lihi waa kitaabkii qur-aanka kariimka ee muxkamka ahaa aayadihiisii wey muxkam waxaa looga jeedaa wax khalad haba yaraatee male hanuun iyo raxmad buu muxsiniinta u yahay muxsiniintii waa la fasiro waxaa layidhi waa kuwa salaada ogo oo awqaadeedii iyo shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo wax walba ula yimaada zakada bixiyo oo dadka qaraabada ah xidhiiriya masaakiinta wax siiya berigii maka la joogay zakadan guud waajib ma ahayn zakadan kala habaysan de laakiin si guud bay sadaqadu waajib u ahay ee markii madiine la tegey baa la kala habeeyo waxaasaa la bixin oo ciddaasaa la siin la yidhi raxmadna wuu yahay muxsiniinta kuwa noocaasa ee aakhiro rumeeyey kuwaasu qur-aanku u hagaagsan yahay kuwaasi hanuun allay ku sugan yihiin waanay guulayseen falaaxa waxaa la yidhaah waxaad ka baqayso ood ka nabad gashay waxaad rabtayna aada helsay falaaxu waa ka awood luqada carabta waa sida tilka taa qiimaha badan aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisii wey kitaabkii qur-aanka ahaa alxakiimi ee xikmada lahaaye wax khalada aan lahayn hudan hanuun weeye iyo waraxmatan raxmad lilmuxsiniina kuwa samafalayaasha ah yuu raxmadu yahay waa kii nabigu yihi alixsaan markuu melku jibriil weydiiyey an tacbud allaha kaanaka taraah fain aladiina kuwa meeshana sidana lainoogu fasiray yuqiimuuna salaata salaada ooga waqtigeeda iyo shuruuddeeda iyo arkaanteeda wayutuuna akaata zakada bixiyo sadaqada bixiyo oo masaakiinta iyo qaraabada iyo dadka baahan siiya wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum iyagu yuuqinuuna yaqiiniyey qofku hadduuna aakhiro yaqiinin iimaan ma leh waa inuu aakhiro yaqiinsan yahay ulaaika kuwa noocaasi ee sifadaalihi calaa hudan hanuun bay ku sugan min rabbi wadadii xaqahayd bay hayaan wa ulaaika kuwaasuna hum iyagu almuflixuuna kuwa guulaystay wey wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man axad baa ka mida ah yashtarii iibsanaya lahwal xadiisi sheekada ciyaarta ah liyudilla inuu ka lumiyo can sabiililaahi alla wadadiisa dadka bikayri cilmin cilmi la-aan oo yabtakhidaha qur-aanka uu ka yeesha aayadaha qur-aanka ah. huzuan jees jees ulaaika kuwa noocaasa lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab muhiinun oo duleeya waxay culimadu inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa heesta yidhaahdeen heesta iyo muusikada iyo kuwaa wey gabdho heesaa abuu soo ururin oo soo gadan bilmata berigaa dee gabdhaha waa la gadan jiray qur-aanku soo degay gabdho heesaa intuu soo gatay ku heesayaan halkaasoo durbaanka iyo sacabka iyo la isugu dari wataala walxadiid dadkii baa laga mashquula quraanka aanka kariimka ah qolyihii cubaydiyiinta ahaa ee masari xukumi jiray faadumiyiinta la dhihi jiray yahuudda ah ee faadumiyiin baa nahayde beentooda ay ahayd dadka waxay u jideeyeen xaflado iyo durbaan iyo dhawaaq iyo iyoxaasay u jideeyeen ujeedadooda waxay inay dadka qur kaga jeediyaan isla markaana la yidhaahdo nabiga jecel yihiin la yidhah bay ujeedadooda marka waa ciyaartan iyo durbaankan iyo waxa wey marka dad baa intay soo gataan hadda inagoo kale sheekh culimadii waktigeena rag oo fiicnayd kamid aha ahaa waayihii waan yaraaya ay soo baxday idaacaddu xaaji cabdishakuur sheekh cabdisamad idaacaddu isagoo ku fasiray beriga waa idaacaddu runtii bayna ahayd idaacaddu heesi heesii jirtay muusika laga qaadi jiray aad bay sheekh runtii waan yaraa berigaayo beryaha idaacad soo baxday sheekhaasaasaa yidhi baa la dhihi jiray xaaji cabdishakuur raximahullah marka dad baa noocaas noocaasahoo heesa iyo waxaa samay si ay dadka xaqa uga lumiyaan qur-aankii kariimka ahaana jeesjees bay ka dhiganayaan marka kuwa cadaabkoodu dee xagguu jira cadaab muhiim ah. say qur-aanka u ihaanaysteen yaa iyagana cadaab loogu ihaanaysanaya qur-aanka say u ihaanaysteen qur-aanku xurmo dheer buu mudan yahay waa inaad dhegaysato marka la aqri oo haddaad adigu aqrii karta aada aqrido ood macnihiisa dhuuxdood ku camal fasho haddaad ihaanaysato qur-aanka cadaab muhiina ah meesha yaal meel fog ma jiro wamin annaasi dadka waxaa ka mid ah. ma dad baa kamida mid ah iibsanaya lahwal xadiisi sheeko ciyaara culimadu wax gebi ahaan waxay dhin waa heesaha liyudila inuu ka lumiyo dadka can sabiililaahi alla wadidiis biqayri cilmin cilmi la-aan ficilka yudila waa rubaaci inuu lumiyay noqon macnaha inuu luma ma aha inuu lumiyo khalqiga ka lumiyo intuu durbaan u tumo oo u dhaanteeyo oo hees u qaado ay dadku ku soo ururaan saasuu noqonaya wayatakhidahaa uu aayadahana ka yeesho husan wax lagu jeesjeeso ulaaika kuwa noocaasa lahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab muhiinun oo dulleeya siday qur-aanka u ihaanaysteen baa iyagana loo ihaanaysanaya wadaa tutla markii lagu aqriyo calayhi kaa dushiisa aayaatuna aayadaha iyaga walaa wuu jeedsan mustakbiran isagoo kibirsanoo inuu u dheghaariciyaba aan rabin kaa lam yasmaca sidii isagoon maqlaynin kaana fii udunayhi degihiisa waxaad moodaa waqran culays fabashirhu ugu bishaaree kaa bicadaabin cadaab aliimin mulimin xanuujiya ninkaa isaga laawilxadiidka watee heesaha tumaya ee durbaanka garaacaya markii qur-aanka lagu dul aqriyo uu jeedsano sidii waxaan damba ka lahayn wis marin uu iska sii jeedsan dhagihiisa waxaad moodaa inuu dhagala yahay ma maqlayo adaab baa looga bishaaranaya ee waxaan maqlay cali binu abi aalib radia allaahu canhu isagoo tukanaya yaa nin khawaarijihi khawaarijtuna cali binu abi aalib waa mushrik bay jireen afa kayr allaahi ta'muruunii acbudu ayuha ljaahiluuna kii khawaarijta ahaa baa yidhi abi aalib buu sheegaya de mushrik bay u yaqiineen markaasuu aayadan akriye baa layidhi tutla calayhi aayaatuna wallaa mustakbiran kaan lam yasmaca kaana fi udin aayadan akriye baa layidhi ku jira waa laba isdhigata way iyagoo cali bin abi aalib dee khawaarijtu mushrik bay u yaqiinay oo waxay dhaheen iyagu waay waxay aaminsan yihiin qur-aanka waxaan ahayn laa xukma ilaa lilah waa sida qolada takfiirka oo kale laa xukma ilaa lilah yay aaminsan yihiin khawaarijtu waa kuwa idaa tutla markii lagu dul aqriyo caleyhi ninkaa dhaantoolowga ah aayaatuna kaalamaysmaa sidii isagoon maqlaynin buu iska socon hadalkii wadadiisa iska haysan kaana fii udunayhi dhegihiisa waxaad moodaa waqran culays inuu dhegala yahayba dhawaaqanba iyo aqdadaanu maqlaynin fabashirhu u bishaaray bicadaabin aliimin mulibin xanuuj haye markii qur la aqriya marka ka war dee dhegeyso u dhagraarici haddaad fursad u hayso dhegeyso wey markii la aqriyayo dhegeyso oo waxaa weeye xataa haddaadan macnihiisa garanayn alfaadiisa qur waa wax cajiiba wey oo soo jiidasho badan wey allah wuxuu ihi ina aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal asaalixaati camal wanaagsan lahum waxaa u sugnaatay jannaatu naciimi nicmada jannooyinkeedii khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wacdallaahi wacdallaahu daalika wacdan saasuu tarkiibku ahaan lahaa marka masderkani ficilkiisii buu naaib ka yahay wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisii wey xaqan xaq wey qolada ciraabtu waxay dhaheen waa masder likayrihi adkeeye masarku ficilkiisa laftiisa markuu adkeeyo waa masr icilkiisa laakiin ficilkiisa waxaan markuu adkeeyo waxaa muakidun hayrihi bayda intaa dhalinyaradan uga dan leena wahuwa allana alcasiizu ka qaalibo wey alxakiimu falsan shay waliba siduu ku habsan yahay u maamulo alla subxaana wa tacaala qofka muminka camalkiisu saalixa calaa shariicati illaah oo aan wax bidciya shirki midna ku jirin waa inuu calaa shariicati illaahi yahay si bidca uga nabad galo liajlillaahi waa inuu yahay si uu shirka uga nabad galo camalkaan baa ku anfici camalan saalixa waxaa la yidhaha cayo gurida mataqaan cayo gurida meesha berinkoo laga guuro markii roobku doo wax fara badan baa ka soo bixo kala nooca ah, xoolahuma daaqaan marka camalaan saalix ahayn oo aan nadiif ahayn waa cayo guri oo kale sunaxu tarin baynu tarin allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wacamiluu camal fala saalixaati camal wanaagsan lahum waxaa usugnaaday jannaatu naciimi nicmada jannooyinkeedii yani jannooyin nicmo ah khaalidiina fiiha way ku waarayaan laa yabquuna canhaa xiwala inay ka baxaan weligood ma doonayaan maalinba maalinta ka dambaysa uga sii xiisa badnaanaya waxaa li ninku markuu gurigiisa ka baxo jannada isagoo jooga markuu ku soo noqdo xaaskiisii iyo xurolacintii xaaskiisii bani aadamkayd waxay dhihi niyo quruxbaa kuusoo korodhay waa side idinka laftiina quruxbaa idin korodhay laga xiisa weligeed waa lagu jiri wacdallaahi alla ballanqaadkiisii wey xaqan xaq wey wahuwa allana alcasiizu ka qaalibo wey alxakiimu oo falsano shay waliba siduu ku habsan yahay u maamula khalaqa allaahu wuxuu abuuray khalaqa samaawaati samooyinkuu abuuray bikayri camadin tiir la-aan oo tarawnaha aada aragtaan wa alqaa wuxuu ku dultuuray fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro sugan an tamiida lianlaa tamiida si ayna ula dhaqdhaqaaqin bikum idinka wabasa wuxuu ku firdhiyey fiiha ardada dhexdeeda min kulli daabatin wax kasta oo socda waanzalnaa waan ka soo dejinay min asamaai samada xaggeeda maaan biyo faambatnaa waan ku dhalinay fiiha ardada dhexdeeda min kulli zawjin nooc kasta kariimin oo wanaagsan ilaa qudradiisa dhow samaduu abuuray biayri camadin tarawnaha suuratu racd baan ku soo maray laba yaroo laqbaan u kala goynayna haddii tarawnahaada camadinta laga sifeeyo oo la yidhaahdo bikayri camadin tiirkaasoo tarawnaha adagtaan laga sifeeyo tiirar kale inay leedaha suuragala hadii laga sifeeyo tiiraraad aragtaan male marka la yidhah tiirar kale inay leedaha suuragala hadii laga gooyana bikayri camadin tiir la-aan dee tarawnaha waabaad aragtaan inayna tiirar lahayn oo macnuhu noqon marka taa hore saan sidaa ugu roon waxaa weeye tiirar way leedahay waynaan arag inagaan arkayni wey ma aragnayna qudada allah u tiirarho wax alla uu ku qodqotomiyey baa jiro inagu aynaan arag yaa jira khalaqa alla wuu abuuray asamaawaati samooyinkii bikayri camadin tiir la-aan oo tarawnaha aada aragtaan wa wuu riday filardi ardada dhexeeda rawaasiya buura adag buu riday an tamiida lianlaa tabiida si ayna ula dhaqdhaqaaqin bikum idinka wabasa wuu firdhiyey fiiha min kulli daabatin wax kaloo socda intee xawayaan socota bani aadamka iyo xawayaanka la intifaacsado iyo quraanjada dee lama koobi karo waa malaayiin wey ilaah ku dhahaboona subxaana wa tacaala kulligood xikmad bay ku wada fadhiyaano xikmad bay ku wada fadhiyaan inagu aan ku wada cibro qaadanay xawayaankaa iska socda ilaahuni arsaaqo ee mid waliba nooc gooni a yahay ee qaar iyagu iscunayaan ilahay baa ugu talagalay in qaarkood iscunaan allah subxaana wa tacaala waa waa wax cajiibo wey yaa waxa abuuri karay ka dhigan tahay waanzalnaa waxaan ka dejinay min asamaai maa faambatnaa waan ka soo dhalinay fiihaa ardooda dhexdeeda bikulli zawjin nooc kasta kariimin oo wanaagsan dadka laftiisa ka mid a ah layidhi waa nooc kariim ila inaguba dhulku dadku iyo nooc qabiixa labada buu leeyahy intaasoo nooco wanaagsan oo dee iyo dhirta iyo wax waliba ka yihiin iyo biyaha iyo wax waliba ka yihiin yuu ka soo saaray ardada haadaa waa tan murtidii waa waxaa la soo sheegay khalqullaahi ilaahay abuurkiisii weeye waa makhluuqiisii bay ka dhigan haadaa khalqullaahi makhluuqullaahi ilaah makhluuqiisii weeye faarunii itusiya maadaa shaygii khalaqa ay abuureen aladiina ku min duunihi alla keyrka ah ilaahay waxaasuu abuuray samadoon tiir lahayn buu abuuray ardaduu abuurayoo tiirar ku qodqotomiyey daabad kastuu abuuray ardadiibuu wax walba ka soo dhaliyey ilaahay abuurkiisii wakaase kuwan aad caabudaysaan car maxay abuureen daqsi ba ahaatee maxay abuureen bal maxay ku hadlida ruuxii caqli laho sida loo sheego wuu garanayaa xaqa wey ruux caqli laho sida loo sheego haadaa kani khalqullah makhluuqullaahi ilaahay wixii abuuray weeye fa tusiya maadaa shaygii khalaqa aladiina kuwii abuureen oo min alla keyrka ah bal waxaad ku tidhaahdaa aldaalimuuna aalimuuntu fii dalaali mubiin bal daalimuuna fii dalaali mubiin bal waa intiqaal ibdaali ma ah inta xukunkii hore laga booday yaa xukun kale loo booday bashu saasay faaideysaa idraab intiqaali ah idraab ibdaali ana way leedahay laakiin qur-aanku ibdaali ma leh macnihiisu isma buriyo qur-aanka bal idaalimuuna daalimuuntu fii dalaalin bacdi bay ku sugan yihiin mubiinin oo cad oon geed loogu soo gabanin bay kusugan yihin ilaaha sidaasa allaha saasa markay garan waayeen dulmiga ka weyne imani waa intee wey ala subana